رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاaqبة للمتقين ولا cudوان إلا على الظالمين waxaan ku dhex jirnaa weli kitaabkii xusnulmuslimka adkaartii kitaabka iyo sunnada laga soo guuriyey ducaaءu tacziyati tacsiyada ducadeeda waay oohina laga dhiga maanta iyo wax la cuno iyo waxyaabo kale la isticmaalo tacsiyeynta ducadeeda waayo qofka marka uu qof u tacsiyeynayo waxa uu leeyahay ina lilahi ma akhada ilaahay wuxuu qaataa asaa iskale walahumaa acطaa wuxuu bixiyana asaga wa kullu shayin shay kastaa cindahu agtiisa biajalin musama ajal la madaleeyey oo la magacaabay ku leedahay ee faltasbir waltaxtasib sidaa ayaad u dhahaysaa qofka markaad u tacsiyaynaysa tacsiye lagu dhex ooyo wax lagu cuno wax lagu xantaa naqaanaa maanta dadka waa in qofka loo takiifiyaa waxyaabaha mashaakilka u yimid lana xasuusiya ilaahay subxaana wa tacaala sabra ayaa la leeyahay waxaan idinka tegay shalay ilaaha idin siiyey maantana asagaa qaatay subxaana wa tacaala shay walba ajalla madaleeyay ku leeyihiin sabra kuna ajir xisaabsada wain qaala hadduu yidhaahdo qofka tacsiyeynaya acdama allaahu ajraka ajirkaaga allah weyneeyo wa axsana cazaa'aka wakafara limayitika faxasanun taana way wanaagsan tahay ilaahay ajirkaaga ha weyneeyo casadaadana allah wanaajiyo dembi dhaafna allah siiyo meydka markaa idinka dhintay adducaau cinda idkhaali lmayiti alqabr qabriga marka la gelinayo meydka wixii lagu ducayn lahaa ama la dhihi lahaa bismi illaahi wa calaa sunnati rasuuli illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabaynaa sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaan qabriga markaa ku dhigaynaa sidaa ayaad markaa dhahaysaa qolaa tiri minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan uqra taana markaa waa la dhaha marka qofku waa inuu dhaho bismi illaahi wa calaa sunnati rasuuli illaahi adducaau bacda dafni lmayiti marka maydka la dooga ka gadaal wixiika ugu ducayn lahaa allahuma kfir lahu allahuma habbithu ilaahu u dembi dhaaf ilaahayow sug su-aasha ku sug ayaa loola jeedaa cafi una dembi dhaaf allaahuma kfir lahu ilaahayow midkan u dembi dhaaf allaahuma habbithu ilaahayow markaa sug mid dhinto qabrigiisa agtiisa inta la fadhiistay yaa fulaan ibnu fulaaney haddii uu ku yimaado malakeynkuu ku dhaho rabbiga ayaa waaye saas dheh iyo waxa talqiinta lagu magacaabaa waa waxaan waxba ka jirin sanna ku lahayn diinta islaamka sidaa darteed waxa talqiinta lagu magacaabaa qofkusaan soo tilmaanay shalay waa inta uu markaa dhimanaya in loo laqina la dhaho laa ilaaha ila allah dheh waayo qofka warkiisa ugu dambeeya laa ilaaha ila uu noqdo jannaduu gala sida rasuulka tilmaamay ee ma aha marka la duuga ka gadaal in la dhaho saas dhaho xaaladaa sameeyo malakeynku hadday ku yimaadaan arrintaa dheh allaahuma kfir lahu allaahuma habbithu ilaahayo markaa ku sug waayo qofka markuu adduunka joogo kelimada tawxiidka afkiisa hadduu caado uga dhigi jiray ouna ku dhaqmi jiray yutabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli aabiti fi lxayaati dunya wa fi alaakhira ilaahay waa ku sugaa dadka iimaanka leh kelimada taabitada ah xayaatu dunya waa cinda sakaraat aakhira waa cinda alqabri marka la su'aalo ayuu markaa sheegaa yaa soo haray daalimka ilaahay diintiisii ka fuqay oo maca daalika dhihi waayey laa ilaaha ila allah kuna dhaqmi waayey wuxuu yidhi wayudilu allaahu aldaalimiina ilaahay waa ka dhumiya subxaana wa tacaala haddii la weyddiiye haah uu dhaa sida dameerku u qaylina malaa'igta way tumaysaa laa darayta walaa tallayd weligaa ha ogaanin hana aqrinin marka saasaa loogu ducaynaa meydka marka la doogo ducaau ziyaarati alqubuuri qubuurta ziyaarashadeeda ducadii lagu ducaysan lahaa baabuuraa la qaataa maanta niman iyo naagaa ku dhex jira saddex maalmoodaa jidka lagu jiraa salaadii ilaahay ma la tukanayo baabuurka hadduu si noqdo shiiqebelow ayaa la leeyahay qabrigaa la tegaa ayadoo sadaba mar lagu wareegsan baabuurka ma la joojinaayo kulli waa shirkiyaad iyo gaalnimo iyo waxaan ilaahay diintiisa salku lahayn qabri kasta oo kuu dhowaad siyaaranaysaa ma aha qabriga qofku inuu u safro nebiga qabuurta baqiic ee magaalada madiina ku agtaaluu siyaaran jiray maca daalika waxaad dhahaysaa markaad dhahda assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina waalmuslimiin wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun wayarxamu allahu almustaqdimiina mina waalmustakhiriin as'alu allaha lana walakum alcaafiya sidaasaad dhahaysaa marka aad qubuurta siyaaranayso qul huwalaa lagu akhriyaa iyo dhagax inta lasoo qaado qul wala la akhriyaa qabriga la kor saaraa iyo qabriga dhagax saari maahe dhagax siib ma lahan iyo kulli waa sheeka soomaaliyeed waay waa waxaan waxba ka jirin marka qubuurta siyaarada saasuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam weliba markii hore waa diiday inay dadku qubuurta ziyaartaan ninkii saxaabigaa wuxuu dhahay ama gabadhii xadiiska warisay rasuulku wuxuu yidhi bay tihi kuntu muhiitukum can ziyaarati alqubuur waxaan ahaan jiray mid idiin diiday in qubuurta la ziyaartay fazuuruuha hadda ziyaarta waayo fa waxay idin xasuusinayaan aakhiro qubuurta waxaa la rabaa in aakhiro lagu xasuusto ninkii shalay magaalada kula socday dukaanka kula geday baabuurka kugu waday hadduu maanta meesha ku jiro beri adigana inaad meesha usoo soo socota inaad xasuusato xasuusato waay qubuurta maanta la siyaartaa aakhira laguma xasuusto ilan xariiraa saaran misbaaxyaalo raashinaa lagu cuna adduun mee aakhira laguma xasuusto ilaa dadka gobol qubuura markay ka soo noqdaan ay dhahaan rinjiga qabriga marsana aan gurigayga marsana waa mamnuuc assalaamu calaykum dheh nabadgelyo korkiina ha ahaatee ahla diyaari diyaarta ehelkeediiyo oo min almu'miniina waalmuslimiinba ah wayna annagu in shaa allah hadduu ilaah yidhaahda bikum laaxiquuna waa idinka daba imaanaynaa meeshaan qof la dhaafaayo ma laha waa naga soo horumarteen maahane annaga gadaashiinan kusoo taagannahay wayarxamu allaahu ilaahay ha u naxariista almustaqdimiina minna dadka hormare annaga nagamidii waalmusta'khiriina kuwa dib dhacay labadaba as'alu allaha ilaahay ayaan lana anaga iyo walakum idinka ahlu qubuure alcaafiyata cafin weydiisanaynaa inuu anigana ilaahayna caafiyo intaan adduunka joognoon weli soo dhimanin idinkana qubuuraha inuu ilaahay idinku caafiyo idinka ilaaliya makruuh iyo dhib basta ducaa riix dabeesha hadday kacda wixii lagu duxaysan lahaa dabeeshaana baana dhibtay indhehe naga gashaa iyo ma aha rasuulku wuxuu dhahay laa tasubu riix dabeesha caynina waayo naxariisna way ku timaadaa hadday dabeel kacda dheh allaahuma inii as'aluka khayraha wa acuudu bika min shariha ilaahu kheyrkeedan ku su'aalanaa sharteedana waa kaa magangelaa ilan sharna waa ku imaan kartaa khayrna waa ku imaan kartaa allaahuma ilaahayow innii anigu as'aluka waxaan ku su'aalanaa khayraha dabayshaan kayrkeeda wa khayra maa fiiha kayrka ku dhex jira wa khayra maa ursilat bihi kayrkii lala soo diray wa acuudu bika min sharihaa wa shari maa fiiha iyo wa shari maa ursilat bihi sharta markaa ay u socotoo lala soo diray intaba ilaahu adaankaa magangala dabeesha layskuma haleeyo hadday dabeel kacda nebiga aad buu u argagixi jiray sala allahu calayhi wasalam naxwistiisa asagoo jiidayo masaajidka geli jiray ilaa roobka uu yimaado wuxuu dhihi jiray ilaahayow ha nooga dhigin cadaab ee raxmad nooga dhig ileen qolo ayaa lagu halaagay arrin noocaas oo kale ah reer cad sida ilaahay tilmaamay falamaa ra'aahu caaridan mustaqbila awdiyatihim markay arkeen darur weediyoodi waadigooda u soo socota qaaluu haadaa caaridun mumtiruna waxay dhaheen waa daruurna roobaynaysa maxaa loogu jawaabay bal huwa ma istacjaltum bihi waa waxaad degdegsiya dalabteen riixun fiiha cadaabun aliim waa dabeyl cadaab xanuun badan ku jira tudamiru kulla shayin biamri rabbiha shay kastee markaa baabi'isay reer cadaa lagu halaagay sidaa darteed dabeeshu cadaabna waa noqotaa sakharahaa calayhim sabca layaali wa amaaniyata ayaamin xusuuma toddoba habeen iyo siddeed maalmood oo kala go' lahayna dabeeshu ku kor socotay sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala marka sharteedana allow adaan kaa magangelaynaa dhe khayrkeedana adaanku weydiisanaynaa ducaau aracdi gugaca markuu yimaado wixii lagu ducaysan lahaa subxaana aladii ilaahi baa nasaan yusabixu racda racdiga u tasbiixsada bixamdihi asagoo mahadiisa ku jira waalmalaa'ikatu malaa'igtuna way tasbiixsadaan oo min khiifatihi cabsida ilaahay ay la tasbiixsadaan subxaana wa tacaala sidaasaad dhahaysaa min adciyati alistisqaa'i roobdoonka marka la roob tuugaayo wixii markaa lagu ducaysan lahaa roobtuuga looxyaa madaxa dadka loo saari jiraa qubuurta la geyn jiray mararka gobol ka mida ah baddaa neef lagu qala oo lagu rida waa shirki iyo gaalnimo xaaladda noocaas ah dabeesha roobka waxaa kaloo loo tuugi jiray islaamaha waa yeelada ah ee aan wax dhalin ama gobolka mida ah inta bannaanka lasoo fadhiisiiyo daanga la sameeyaa kor loo daadin jiray madaxana waa loo shubi jiray sitidaa wax la weydiina aa la dhihi jiray kulli waxaa lagu jiray arrin dhibaato badan rasuulka sala allahu calayhi wasalam asagoo mimbarka saaran ayaa nin u yimid markaasuu dhaa rasuulkii ilaahayo xoolihii dhan way baaba'een roob ma laha dhulkii abaaraa baabi'isay xoolihii way dhidhinteen ilaahay noo toog inuu ilaahayna roobeeyo allaahuma aqidnaa allaahuma aqidnaa buu dhahay saddex mar nebiga waxa uu ka soo degay mimbarka asagoo roobka uu ka tifqaya sala allahu calayhi wasalam saxaabadu waxay dhaheen waxaan ka soo baxnay masaajidka annagoo roob ku socona waana la roobay jimcada yowmu sabti axad ilaa jimcadii kale isla markii roobka waa la waayey qoraxoo dhanba roobaa socday jimcihii xigtaa laysku yimid nin kalea istaagay markaasuu dhaha yaa rasuulallah haddimal binaa waa dudumeen xoolihiina biyaa naga meeshay ilaah naga bari inuu roobka naga joojiyo rasuulku wuxuu dhahay allahuma xawaalayna walaa calayna ilaah korkeena ka qaade gaararkeena yeer baadiyaha iyo noogey ilaahayo saasuu markaa dhahay tahay marka abkaasaa loo roobtuugaa wuxuu dhahayaa qofka allahuma asqina ilaahayow nabaraabi haysan roob muqiisan wax gargaara marii'an mariican marii ahoo mariic haddana ahoo daag soo bixiyo marii ahoo aad u fiican naafican nafci leh hayra daarin mid wax dhiba aan ahayn ilan roobka gobol ka dhibaatuu dadka gaarsiiyaa caajilan caajilan degdegaya oo hayra aajilin mid soo daaha aan ahayn ilaahayow roobkaa nagu roobay saasuu qofku dhahayaa waxaad kaloo dhihi kartaa saan hadda soo tilmaanay allahuma akinaa allahuma akinaa allahuma akinaa ilaahayowna roobey ilaahayowna roobey ilaahayowna roobey waxaa kaloo la samayn karaa laba rakacadood oo la yidhahda salaada istisqaha ayaa markaa la tukana muslimiintaa la ballaminaa makaan musallaa inay isugu yimaadaan waxaa la soo qaadanaa dhar aan nadiif ahayn oo duug ah maca daalika waxaa la muujinaa tadaruc iyo baahi ilaahay in loo qabo dadka ayaa la wacdinaa intaa ka gadaal nebiga intuu dadka wacdiyey oo camaamadiisa soo qaatay dhinaca bidixda jirta uu midig mariyey midigtana bidixu markaa soo mariyey laba rakacuu dadka dujiyey sala allahu calayhi wasalam sidaasna roobka waa ku yimaadaa allahuma asqi cibaadaka saana waa lagu duceeyaa ilaahayow addoommadaada waraabi iyo waa bahaaimika xoolahaaga wanshur ku daadi oo ku firdhi raxmataka naxariistaada waxyii ilaahayow ku noolay roobka beledaka almayita beledkaaga markaa dhintay saana markaa waa loogu ducaystaa nebi sulaymaan ayaa la yidhi roobtuub u baxay asaga iyo qoomkiisa markay socdeen ayuu arkay quraysho lugaha kor u taagtoo tiri ilaahayow addoommo addoommadaada ka midaa nahay maca daalika kama kaaftoonno roobkaaga ee ilaahayow na iska noqdou dhahay duca laydinku waraabiyey qoreyshadaasaa u hadlaysa maca daalika dadkii maanta insaanka ahaa oo ilaahay inay caabudaan la rabayna sheerkiiyo waxyaaba kale qabriya shardi laga xira haddii roob markaa la rabo waa dhib adducaau idaa nazala almatar haddana waa roobka hadduu soo dego wixii la dhihi lahaa allahuma sayiban ilaahayow nagu shub dheh naafican isagoo nafci leh oo waxtar leh saasaa la dhahaa markuu roobku degaayo uu markaas soo baxo waxaa la samayn karaa qofkii inuu kuleetigiisa furo si uu roobku markaa ugu do-o waa markuu cusub yahay ilan rasuulka mar allaala markuu roobku cusub yimaado wuxuu furi jiray kuleetigiisa markaasuu dhihi jiray xadiidu lcahdi waa cinda rabbihi hadduu ilaahay agtiisa ka yimid subxaana wa tacaala addikru bacda nusuuli lmaطari roobku markuu dhammaado ama uu soo dega ka gadaal waxaana la baraa wax walba oo diinteenna markaa ah haddii roobku dhammaada maxaad dhahaysaa mutirnaa bifadli illaahi wa raxmatihi fadli ilaahay iyo naxariistii ilaahay ayaa nala ku waraabiyey min adciyati istisxaa'i marka qofka roobka uu ka bato ama roobka la raba in laga qaado kor oo dadka laga kor qaado wixii la dhihi lahaa allahuma xawaalayna ilaahayow gaararkeenna yeel walaa calaynaa korkeena ha yeelin allaahuma ilaahayow calaal aakaami buuraha noogeey iyo waldiraabi waa buuraha waaweyn kuwa ka sokeeya wa butuuni alawdiyati waadiyaalka meelaha biyaha fadhiista caloolahooda iyo wa manaabiti shajari meelaha geedaha iyo dhirta ay ka soo baxaan ilaahu roobka noogeey saasaa markaa la dhahaa haddii laga cabsado roobka inuu magaalada baabi'iyo ducaau ru'yati lhilaali waa bisha marka la arka wixii la dhihi lahaa bile bilcaanay dhahaan dadka laakiin wax kama jira allaahu akbar dheh allaahuma aahillahu calayna allaahuma aahillahu calayna biاlamni waaliimaan ilaahu noogu dhali korkeena aamin ahaasha iyo iimaan wاsalaamati wاlslaami nabadgelya iyo islaamnimo wاtawfiiqi iyo waafaqin limaa tuxibu rabbana rabbigeen waxa uu jeclyahay inaan waafaqno bishaan aan samayno limaa tuxibu rabbuna rabbigeena waxaad jeceshahay oo watarda aad ka raali tahay rabbunaa rabbigeen iyo wa rabbuka rabbigaa bilay allaahu ilaahay waaye sidaa dhee markaad bisha aragto bisha markii soo baxday weliba ay tahay mid aad iyo aad u yar ahilo ah oo markaa curatoo dhalatay saasaa la dhaha wayas'aluunaka can ilahilla qul hiya mawaaqiitu linnaasi buu dhahay ilaahay adducaau ducadii waaye cinda iftaari saa'imi marka saa'imka uu afuraya agteeda wixii markaa uu ku ducaysto waa cinda iftaari saa'imi biyihii ayaad cabtay maxaad dhahaysaa dahaba adama'u oonkii waa tegey wabtallat alcuruuqu xididadii way qoyeen wahabbata alajaru ajirkiiyaa dhiman waa sugnaan doonaa in shaa allahu haddii ilaah yidhaahdo subxaana wa tacaala maantao dhan waa soo soonnay ilaahayow biyihii aadna fasaxday caba aadna tiri ayaan cabnay oonkii waa baxay xididadii biyaha waa gaareen oo aad ayay u qoyeen way qalalnaayeene ajirkana waa sugnaana ilaa xaggiisuuna ka sugnaana subxaana wa tacaala waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma ilaahayow innii anigu as'aluka waxaan ku su'aalanayaa biraxmatika naxariistaada allatii naxariistaasoo wasicad waasic kaga noqotay kulla shay shay kasta an takfira lii inaad ii dembi dhaafto <clears throat> maantoo dhan buu soomanaa ilaahay dartiisu afkiisa u xirnaa weli dembi dhaafuu raadinaa qofka mu'minkaa cajiib u ah anmaa dembi galaad maqlaysaa maanta markaan astakfirullah dhahaayo adoon gelin iyo adoo gashay labadaba waa lagaa rabaa rasuulkaa lagu dhahay fasabbix bixamdi rabbika waastakfirhu dembi dhaafna weydiisa innahu kaana tawaaban alla wuxuu ahaan jiray haddana yahay ahaana doonaa tawaab toobad aqbal badan allahuma inii as'aluka biraxmatika rabbow naxariistaada allatii wasicad kulla shayin ayaan kugu su'aashay an takfira lii adducaau qabla acaami intaan cuntada la cunin wixii la dhihi lahaa fa idaa akala axadukum axadkiin markuu cunayo acaaman cunto falyaqul ha dhaho bismi illaah bismi illaahi ku bilow maxaa bismi illaahi lagu bilaabaa maanta fa in nasii hadduu hilmaamo fii awalihi markii hore inuu bismi dhaho ilay shaytaan iyo nafa isla socotee falyaqul ha dhaho bismi illaahi fii awalihi wa aakhirihi saasuu dhahayaa markuu soo xasuusta nin baa rasuulka agtiisa wax ku cunayaa la yidhi ninkii bisinka ayuu hilmaamay ninkii cabbaar ayuu cunay intaa ka gadaal ayaa waxaa dhacday inuu markii wax yar ama hal luqmay u dhigneed oo dhahay bismi illaahi fii awalihi wa aakhirihi rasuulku wuu qoslay sala allahu calayhi wasalam maxaa ku qososhay ayaa la yidhi nebiga markaasuu dhahay ninkan markuu cunaya shaytaana la cunayaa usii jeeday bismi illaahi fii awalihi wa aakhirihi markuu yidhina shaydaanku wuxuu soo matagay wax allaale wixii hore caloosha ugu galay taasuu nebigu aad ugu qoslay marka shaydaanka waa inaan raashin la siinin man acamahu allahu qofkuu ilaahay aacaama cunta ku quudiyo falyaqul ha dhaho allaahuma baarik lanaa fiihi ilaahu noo barakee waacimnaa khayran minhu khayrna nagu quudi waman saqaahu allaahu labanan qofkuu ilaahay caano ku waraabiyo falyaqul ha dhaho allaahuma baarik lanaa fiihi wasidnaa minhu ilaahu noo barakay noona siyaadi wixii yaree nala siiyey wixii badanoo nala siiyey waa inaan ilaahay ugu mahad celinaa waa haysanaa maanta wax kalaa la dalba oo la raadinaa xalaal iyo xaaraan waxay ahaataba xalaal keligeed haddii lagu raadin lahaa waxay ahaan lahayd caana haddii la waraabiyana qofka saasuu dhahaa adducaau cinda alfiraaqi min alطacaami markuu cuntada faaruqa agteeda wuxuu dhihi lahaa qofka alxamdu lilaahi aladii adcamanii haada ilaahay baa mahad iskale midkaan igu quudiya warasaqaniihi adcamanii minhu oo warasaqaniihi igu arsuqay min hayri xawlin minii tab la-aan iyo walaa quwatin xoog la'aan raashinkan aniga xooggaygana ma ku keensan kari caqli iyo siyaasad aan leeya oon ku keensan karana ma laha ilaahay ayaa ii qadaray oo markaa isiiye sidaa dheh anaa shaqaystaa taala maanta shahaadadeedaan ku helaya xirfaddeeda kuma helin meeqaa kaa xirfad badan oo ka caqli badan oo ka xoog badan oo waxay cunaan aan haysanin waay maca daalika waa mahad ilaahay subxaana wa tacaala ina allaha huwa arasaaqu dulquwati matiin min hayri xawlin minii walaa quwa waxaad kaloo dhahaysaa alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iska leh xamdan kaiiran طayiban mahad badan oo wanaagsan mubaarakan fiihi baraka leh hayra mukfiin walaa muwadacin walaa mustagnan canhu rabbana ilaahay waa hayra mubaarakan fiihi oo hayra makfiyin mid magfi ah ama laga kaaftoomo kayrkiis ah walaa muwadacin mid muwadac ahoo la sagootiyo ama laga tago kayrkii ah walaa mustagnan canhu aanan laga kaaftoomi karin xaggiisa rabbana rabbigeenna saas ah ayaa mahad iskale mahad badan oo baaraka leh ducaau dayfi lisaaxibi martida markay kuu soo martido cuntana aad siiso wixii dayfka ay ugu ducayn lahaayeen ninka tacaamka u sameeyey ducadeedii waaye haye martiyaad tahay ma caddahaysaa allaahuma baarik lahum fii maa rasaqtahum ilaahayow u barakay ehelkaanna wax siiyey waxaad ku arsuqday waqfir lahum u dembi dhaaf oo warxamhum u naxariiso una <clears throat> dembi dhaaf una naxariisa maxaa marti maanta duceysaaba gurigay ku mashquulsan yihiin ilaa heer la gaaray la dhaho martida waa fiiro munaafiq iyo fadhi mu'min waa waxaan wax ka jirin waay munaafiqnimay wax u fiiriyaan guryaha wixii ka maqan siay dadka isugu diraan maca daalika sidaa dheh allaahuma baarik lahum fii ma rasaqtahum <clears throat> ilaah waxaad ku arsuqday u barakeeye waqfir lahum una dembi dhaaf warxamhum adducaau liman saqaahu qofkii la waraabiyo ow idaa araada daalika ow amase idaa araada haddii uu doono daalika arrintaa wixii markaa uu dhihi lahaa allaahuma acim man acamanii ilaahow iquudi qofkii iquudiyey wasqi man saqaani qofkii ii waraabiyey ilaahayo waraabi sidaa markaa dheh ilan qof kasta oo qof wax siiya ilaaha sabab uga dhigoo u soo qaaday ilaahayna beddelkiisuu siiya subxaana wa tacaala adducaa'u duco waaye idaa afara haddii uu afuro qofka cinda ahli beytin ahlu beyt agtooda hadduu ka afuro nala soo afuraa lagu dhahay maanta mar allaala markaad afurka dhammaysaa turubkii aawa la ciyaari lahaa laakiin dheh aftara cindakum asaa'imuun agtiina saa'imiinta ha ka afuraano wa akala طacaamakum alabraaru baarayaashana raashinkiina ha cunaano wa sallat calaykum almalaa'ikatu malaa'igtana ha idin dembi dhaaf weydiiso ha idin ducayso sidaa dheh dadkaad ka afurta agtooda ducaau saa'imi ninka sooman ducadiisa waay idaa xadara طacaamu haddii طacaam agtiisa la keeno walam yuftir uusana markaa afuraynin wuu soomanya agtiisaa wax lagu cunay maxaa samaynaysaa idaa duciya haddii loo waca buu dhahay nebiga axadakum axadkiin falyujib ha ajiibo dadaa cazuumo qabaan amase waxbay qabaan xaflad kaaleyaa lagu yidhi noo imow waa inaad tagtaa xataa haddaad sooman tahay fain kaana saa'iman hadduu qofku saa'im yahay falyusalli ha usoo soo duceeyo dadkii hana ka soo tago wain kaana muftiran hadduu afuranya falyacam ha quuto ha soo cuno wa macnaa falyusalli ay falyadcuu ha usoo duceeyaa loola jeedaa saasaad markaa samaynaysaa soonku hadduu soon sunaa yahay waad iska furin kartaa dadka kuu wacay inaad ajiibto soonka aad furtaa fiican oo aad la cunto waa soonka hadduu sunno yahay hadduu soonku waajib yahay ramadaanka oo kale ama qale la gudaayo uu yahay amase mid nadara uu yahay waa waajibnime intaa lama furi karo ama suno caadi yahay itnayn iyo khamiis iyo ayaamulbiid iyo sooma suno adiga aad soomaysa hadday dad kuu ah, wacaan inaad ajiibto way fiican tahay haddaad iska furaynina u tag labada mar una soo ducey kana soo tag maa yaquulu saa'imu saa'imku wuxuu dhihi lahaa idaa saabahu axadun hadduu axad caayo adoo soomanaa lagu caay maa kaa tabar yar iyo ma anaa iga caay badan tahay ha dhihin inii saa'imun inii saa'imun inii saa'imun ani waa soomanahay waatuu rasuulku tilmaamay fain saabahu axadu aw qaatala haddii axad caayo ama uu la dagaalamo falyaqul inii imru'u saa'im ha dhaho anigu qof soomana ahay maanta waa lays layscaaya waana la sooman yahay waa laysdagaalaa waana la sooman yahay waa laysku buuqaa waana la sooman yahay beyca dadka lagu dhaca waana la sooman yahay waa laysxamanaa waana la sooman yahay inii saa'im dheh ani afkeyga ilaahayuu u xiran yahay caayda iga dhaaf waa qofkii ku caaya iska dhaq qof adi caay aad ku bilowdeen kii ku caayaa layidhi haka aarsanin adducaau duco waaye cinda ru'yati aragtida agteeda baakuurati tamari tamarka iyo midhaha baakuuradooda baakuuro waxaa loola jeedaa marka ugu horeeya ay fiiddu soo baxsato oo midhihii ay soo bixi rabaan beeraha wixii la dhihi lahaa allaahuma baarik lana ilaahu noo barakee dheh fii tamarinaa midhaheenna wabaarik lana fii madiinatina magaaladeenna noo barakee wabaarik lana fii saacina suuskeena ilaahu noo barakee wabaarik lana fii mudina koombayareedeennana noo barakey waa mud madaalkaa loola jeedaa ducaa ulcudaasi hindhisada ducadeedii waayo <coughs> qofku markuu hindhiso sida uu dhihi lahaa iyo wixii la dhihi lahaa asagana idaa catasa hadduu hindhiso axadakum axadkiin falyaqul ha dhaho alxamdu lilaah ilaahayaa mahad iskale waa hindhistay alxamdu lilaahi dheh walyaqul ha u dhaho lahu asaga akhuuhu walaalkii aw saaxibuhu ama saaxiibkiisan yarxamuka allaahu ilaah ha kuu naxariisto fain qaala low haddii loo dhaho sidaa yarxamuka allah fain qaala low hadduu u yidhaahdo walaalkiis yarxamuka allah falyaqul kii hindhisi haddana ha dhaho yahdiikum allaahu ilaahay ha idin hanuuniyo wayuslixu baalakum xaaladiinana ilaahay ha wanaajiyo waa hindhistay alxamdulilah ayaa tiri yarxamuka allaha lagu dhahaa adigana waxaad dhahaysaa yahdiikum allah wayuslix baalakum saasaa markaa loogu talagalay qofka hadduu hindhiso alxamdulilah dhihi waayo shibaa laga dhahaa isagana ma loo ducaynayo laba ninaa nebiga agtiisa ku hindhistay mid alxamdulilah buu dhahay midna ma dhihin kii alxamdulilah dhahay buu nebigu dhahay yarxamuka allah kii kale waa dacwooday kan waa u ducaysaani iima ducaynin buu dhahay maxaa dhaca rasuulka ilaahayo kan ilaahay buu mahdiyaa la dhahay adigana ilaahay ma mahdin subxaana wa tacaala hindhisada ilaahay waa jecel yahay hamaansigana waa necb yahay subxaana wa tacaala sida xadiidkuu ku yimidba hindhisada ilaah xaggiisay ka timaadaa hamaansiga shayaan xaggiisa xaggiisuu ka yimaadaa markaad caajistood qur-aanka ka caajista akhriskiisa wacdiga aad ka caajista hamaansi bilowda ay hurda markay timaado laakiin hindhisada firfircoonaan ayaa laga qaadaa caafimaadna waa leedahay sidaa darteed qofka markuu hindhiso alxamdulilah ha dhaho haddii qof maqla yarxamuka allah ha dhaho kadibna yahdiikumullah wayaslix baalakum maa yuqaalu wixii loo dhihi lahaa lilkaafiri kaafirka idaa cabasa hadduu hindhiso faxamid allaha gaal waaye wuu hindhisay alxamdulilahna waa yidhi maxaa samaynaynaa ma la dhahaa yarxamuka allah ile ma mutaysan naxariis ilaahay laakiin waxaa la dhahaya yahdiikum allahu wayuslixu baalakum ilaahay ha idin hanuuniyo xaaladiinana allah wanaajiya yuhuudda nebiga intay u yimaadiinay sanka wax iska gelin jireen say u hindhisaan way hindhisaan alxamdulilah dhihi jireen intaa waxay rabaa inuu rasuulku dhaho yarxamuka allah waxay og yihiin ducada nebiga inay mustajaabo tahay sal alla calayh wasalam nebigana wuxuu dhihi jiray yahdiikum allah wayuslix baalakum baxa allah idin hanuuniye xaaladiina allah wanaajiyo adducaau lilmutasawij ninka mutazawijka ah ee guursaday wixii loogu ducayn lahaa waay baaraka allaahu laka dheh wabaaraka calayka ugu dar wajamaca baynakumaa fii khayrin ilaahay ha ku barakeeyo khayr allah baaraka allaahu laka ilaahay ha ku barakeeyo adiga wabaaraka calayka korkaagana allaha barakeeya wajamaca baynakumaa fii khayrin wiilii caanii gabari caani alayidhi caanihiina mala maanta wiilkiina ma laha wajamaca baynakumaa fii khayrin khayrna ilaahay dhexdiina ha ku jamciyo adi iyo xaaskaagaba ducaau lmutazawij ninka mutaزawijka ee guursaday iyo wa shiraa'i daabati daabada qofka markuu soo gato baabuuraad soo gadatay farasaad soo gadatay dameeraad soo gadatay naagaad soo guursatay maxaa samaynaysaa <clears throat> idaa taزawaja axadakum imra'atan ahadkiin hadduu naag meersada buu dhahay nebiga uu guursado ow amase id ishtaraa markuu khaadim soo gato falyaqul la dhaho allaahuma inii as'aluka ilaah waxaan ku su'aalanaa khayrahaa gabadhan aan guursaday khayrkeeda wa khayra maa jabaltaha calayhi iyo khayrka aad ku dhex abuurtay ilaahayow wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min sharihaa sharteedii wa shara maa jabaltaha calayhi shartaad ku dhex abuurtay waid ishtaraa baciiran qofka hadduu rati soo gato falya'khud bidirwati sanaamihi kursaxaadka ha ka qabto walyaqul hadhaho mila daalika sidii aan soo tilmaanay hadda baabuurka waa lamid haddaad soo gadato qabsa meesha laga wadaayo ducada markaa ku akhri ilaahyaa kuu barakaynaya subxaana wa tacaala maca daalika faanfaanaa loo soo gatay naagaha jidka taagan in lagu qaato maanta maxaaba duca lagu ducaystaa oo ilaahay laga baryaa naagihii waa la soo meersanaa faraataa lasuu gelinaya waxyaaba waxba aan ka jirin maxaa la ducaystaa markaasaa naagihii dhan waxay noqdeen kuwo aan la dhaqi karin nimankooda aan war aan ka yeelin ilan ducaba ma la samayninba iyo wixii ilaahay amray subxaana wa tacaala adducaau duco waaye qabla idyaani zawjati sawjada inta aan loo tegin wixii la dhihi lahaa xaaskaagaad rabtaa inaad caawe wax ku isticmaasho amase aad jimacda waxaad dhahaysaa bismi illaahi allaahuma janibna ashayaana wa janib ashayaana maa rasaqtana ilaahu shayaanka naga durji cadow waaye waxaad nagu arsuqdayna ilaahayow ka durti shayaanka rasuulku wuxuu dhahay qofka hadduu rabo inuu xaaskiisa u taga hadduu ducadaa akhriyo hadduu iloobo ay xaaskiisa xasuusisay dhahda ducada aqri maca daalika nudfadaa baxday oo habeenkaa jimaaca dhacay haddii ilaahay welad ka dhigo lam yadurhu shaytaan abadan weligiis canugaa shaytaan ma dhibaayo shaydaanka ilaahay dhinacuu ka marinaya subxaana wa tacaala marka ducadayaan la iloobin say ilmahu u fiicnaadaan allaahuma jannibna shayaan ilaahu shaydaanka naga durji wajannibi shaydaana maa rasaqtana guryan iyo qayle iyo iyadoo laiscayna ilma layska dhala maanta ilmihiisay noqonayan marka duca maba jirtaba mala soo weysqaadanaayo ma laysku ducaynaayo wiilkii gabadhii niyadda iskuma fiicna maca daalika lacanada iyo cayda iyo aflagaadada iyo aabbaha saa yeelay inta laisdhahay awlaadda la dhalaya maanta toban iyo labaatan labaatan la mara calada noocaas mamnuuc waaye allahuma janibna shayaan dheh wajanib shayaan maa rasaqtana ducaa lqabi xanaaqa ducadiisa qofka marku xanaaqo waa xanaaqday dadaa gacantooda wuxuu ku jiro qofku dhufanayo mamnuuc waay xanaaqa qofku waa xanaaqi karaa kitaabka hore markaan aqrinayna nin baa nebiga u yimid markaasuu dhaha yaa rasuul allah awsiini ii dardaara rasuulka wuxuu dhaha laa taqdar xanaaqi faradada miraaran wax bar soo noqnoqday rasuulku laa taqdab waxaan ahayn waa laga waaya afkiisa xanaaqin lagama wada xanaaqoo dhan iyuu ku qabanin bani aadamaa tahay oo hadal aad dhibsataa lagu dhihi karaa adoo kulula lagugu buuqi karaa waa xanaaqaysaa laakiin waxaa loola jeedaa xadiidka xanaaqa wuxuu kugu xambaaraya ha samaynin naaga gool markii xanaaqaan ay karkarsadaan niman gool markii xanaaqaan naagaha halaa lagu furay boqolaan kugu furay yaqaanin xaaladda waxaasaa la diidaa xanaaq laakiin isdeji waxaad dhahaysaa acuudu billaahi min ashaytaani arajiim acuudu biاllaahi ilaahay waxaan ka magan galay min ashayطaani rajiim ducaa man ra'aa mubtalan qofkii arka qof la ibtileeye lagahagaad ku socotaa ninaa garguuranaayo oo jiis ah oon socon karin maxaad dhahaysaa alxamdu lilahi aladii caafaanii ilaahay amaad iskale iga caafiyay mima ibtalaaka bihi wuxuu ilaah uu kugu ibtileeyey wafadalanii calaa kaiirin wax badan iga fadilay oo miman khalaqa u abuuray tafdiilan fadlitaan sidaa dheha maqalsiin laakiin hoos ka dheh maa yuqaalu fi lmajlisi golaha wixii lagu dhihi lahaa dowladdii aa dhalataa la dhahaa maanta ninkaasaan rabnaa iyo ma rabno boqolaa la dila qabiil hebel iyo saas ah annagu saanaanahay hebelkoo hebela ah banoonigii guulaysatay sida loo buuqay waa lagu soo kala tegaa mamnuuc waayo fiiri can ibni cumar qaala ibni cumar wuxuu yidhi kaana yacuddu waxaa loo tirin jiray lirasuulillaahi rasuulka fi lmajlisi alwaaxid halkii gole ee halkii fadhi mi'atu maratin boqol mar min qabli an yaquul intuusan ka kicin rabbi ikfir lii ilaahu ii dembi dhaaf watub calaya iga tooba aqbal inaka anta atawaabu alkhafuur alla toobad aqbal badan oo dembi dhaaf badanaa tahaye saasaa loo tiri jiray boqol mar nebiga sala allahu calayhi wasalam meeshuu fadhiisto boqol mar maxaa la dhaa maanta hal mar xataa ilaahay ma la xuso subxaana wa tacaala qaxwooyinka laysugu tagaa meesha jarta lagu ciyaaro meesha dibnada lagu dheelaayo saanay ahayd iyo sida loo ciyaarayo dagaal iyo aflagaadaa lagu soo kala tagaa xataa odayaal waaweynaad arkaysaa sidaa samaynaayo xilligii tasbiixda iyo wanaagga markaa la joogo mamnuuc waay rabbi ikfir lii watub calaya inaka anta atawaabu alkafuur shaqa haddaad leedahay shaqadaada aad haddaadan lahayn gurigaaga fadhi kaasaa khayr iyo wanaag lahayd kafaaratu lmajlisi majliska kafaara gudkiisii waay mar allaala marka meel la fadhiisto wixii kafaara gudku noqon lahaa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayka saasaad dhahaysaa subxaanaka ilaahayow adigaa nasahan allahuma wabixamdika mahad adigaa iskale ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa anta adi meehe alla kale inuusan jirin astakfiruka waa ku dembi dhaaf weydiisanaa waatuubu ilayka waana kuu waana kuu tooba keene saasaad dhahaysaa qofka hadduu meel fadhiistu dhahay nebiga maca daalika buuqa iyo hadalka uu ku badiyo intuusan ka soo kicin hadduu ducadan akhriyo wixii dembi ah oo majliska uu ku sameeya loo cafinaa adducaau liman qaala wixii loogu ducayn lahaa qofkii ku dhaho kafara allaahu laka ilaahi kuu dembi dhaafo see dhahaysaa adigana walaka dheh adducaau liman sanaca ilayka macruufan qofkii wanaag kuu sameeya oo macruuf kuu sameeya wixii loogu ducayn lahaa jazaaka allahu khayran khayr ilaahay ha kuugu abaalgudo dheh wax fiican buu kuu sameeyey maa yacsimu allaahu bihi wuxuu ilaahay dadka kaga ilaaliya min addajaali ninka dajaal lagu magacaabo dajaal qisadiisa meel kalean ku arki doonaa waa nin dhib badan oo aqlu zamaan imaanaya ilahnimuu sheegana maca daalika dad badan baa raaci doona waxaa looga badbaadi karaa man xafida qofkii xifdiya cashara aayaatin toban aayadood oo min awali suurati alkahfi suuratulkahfi ugu horaysa adducaau duco waaye liman qaala qof allaala maa yacsimu bihi min addajaali wixii dajaal markaa looga dhowrsan lahaa man xafida qofkii xifdiya cashra aayaatin toban aayadood oo min awali suurati lkahfi suuratu lkahfi awalkeedaa cusima min addajaali dajaal ninka la dhaha ayaa laga ilaaliyaa dajaal waa nin dhib badan oo aakhir zamaanka imaan doona ilaahnimo ayuu sheegan doonaa sidaa darteed ayaa ummad badan raaci doonta toban aayadood oo suuratulkahfi uga horaysa qofkii barta waa laga ilaalina riwaayad kale ayaa tiri toban aayadood oo suuratulkahfi markaa u dambaysa tobanka hore iyo tobanka dambe